بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم رب العالمين لما جئنا وذكرنا بنصرنا بفضلك يا لطيف ربي يصبح تعصم يا كريم الحكاية الرابعة والسبعون حكاية الصلوات أفرات عن شقيق الفلقي لقوريي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلوم معارفه siga oo tarjintaan waxiis oo xikaayooda aan gelin waxa wax yarko aan kataawano tarjumadiis huwa abu cali abu cali al dhahaa shakik bin ibrahim albalki radia allahu taala canhu shakik bin ibrahim albalki wuxuu kamid ahaay a khurasan mesha la yirahdo mashaa'ikdeedi tawakulkana lisaanas ku lahaay oo waana hadal maa waa hadal wanaagsanaay yani lisaan oo hadal wanaagsan asku lahaay tawakulka kiska hadlaayo waxaa bala dhahay ninkii uu horeeyo ilmu axwaal khurasaan baledkeedi oo uu warami asaas ahaayal dhahay ilmu axwaal cilmigi tasawufka waayo saaxiba waxuu la saaxiibay ibrahim bin adham weligii weynaay radi allahu tacaala canhu waakada canhu dariiqat dariiqadiisna waa ka qaatay waw isagii shaqiiq ustaad xatim lasam ustaadkiis waay raximah llah wa kana yaqul waxaas dhihi jiray camirtu fi lqur'ani cishriina sanatan qur'aanka aan aan ku camal fasha cashra e, cishriina e, sana labaatan sano xataa man yasku dunyaa min alaakhira ilaa adunyana aan ka soco aakhira aan kala sooco marka waxaan ku arkayaas dhahay kala soocidaas aan ka soocaayo lama xaraf gudahooya aan ugu faa'iidaysiyaas dhahay wahuma qawluhu tacaala wamaa uutiitum min min shayin waxiini lasiiyo shay a famataacu lxayaati dunya addunyada raaxadeed le waayo mataaceedi waaye waxa addunyada loo raaxaysahayo waaye waziinatuhaa addunyada ziinadeedi waaye wamaa cinda allahi wixii ilahay agtiis ahaadiya khayrun kayr badan waabqaa baaqi ahaasha badan aayadaas aan lamalaayo xarafaan halaas uu faa'ideys qur-aanka dhexdi wa kaana yaqul waxaas dhahi jiri itaki agniyaa ka dhoorso ka cabso fa inaka maxaayeli mataa caqadta qalbaka macahum haddii qalbigaada i ku ertid watamacuka fiihim damacaadina oo fiihoodi ad yeeshi faqad itakadtahum maxaad ka yeelati qabka yeesha camalaad noqohaysaa arbaaban min duuni rabbi yaalo alo oo ilaahay kasoo koriis dadka yeeshi aad camalaad noqohaysaa ee agni dadka danaadi oo maalka qawaan ka dhoorso xariirkoodii ayareeso waxaa la dhahay asaga sababta oo shakiik asutooba keeni waxay aheeda dhahay waxaas ahaayaan dhahay min abnaa'i lagniya dadka maalqaweenada ilmahoodaas kamid ahaayaa dhahay wuxuu ubahayaa dhahay inuu tijaara fasho ardu turki as aadi inuu ganacsi ahaana su aadiyaa dhahay marka waxaa dhacdiyaa dhahay isagoona waa yaray markaas shabaab les ahay guri oo asnaamta loo caawudaayo naas gali markii meas tagi waaas arki ninka khaadimka oo asnaamka u adeegayo oo mea ka adeegayo as arki guriga gu oo asnaamta gurihiisas ku arki oo kad xalaqa ra'so oo madaxa iska xiiri as arki walexyatu garka iska xiiri as arki khaadimkii oo walabisa siwaaban arjuwaniya nooc mar oo dharka oo lalabis kamida ah waa arjuwani al faqaala eh, shaqiiq waxaas dhahay lilkhadim waxaasu dhahay ina laka saanican aad leedahay aad dhahay shaqiiqaad ahaa ilaahii oo saanica ahaay oo xaya nool oo caalim ahaay qaadir ahaay e facbudu caawud asnaamta maay ku tiraan wala tabud hadi asnaam asnaamta ha caawudin oo waxba oo kuadiweyni waxna ku taraynin faqaala waxaas dhahay in kaana haduu ilaahay yahay ilaad isheegta haduu yahay kamaa taqulu sidii adiga leedihid fahuwa qadirun waa awoodi karaa asdahay saa shakiika loo dhahaa calaa an yarzuqaka inaas ku arzuqo bibaladika beledkaaga e falima tacaayantu ilaa hunaa litijaara maxaad falima tacanayta maxaad uu soo dhibtootay inaa inta ganacsi uu timaadin oo beledkaadi uu soo tagtay meelka ku arzuqi kariye faltabaa shakiik waa baraarugi markaas waakada fi ariq zuhd ariiq zaahidnimadaas geli tasawufkaas geli markaas sababta toobikeeni kaas aya hay xikaayadiis aan usoo laabano qaala waxaas dhahay shakiik kharajtu waxaan bahayaas dhahay xaajan anoo hijihaayo fi sana tisca arbaciin wa mia markay sanada eed boqol iyo afartan iyo sagaal oo hijriya fanazaltu lqadisiya melira aan degiyaas dhahay fa baynama ana anduru ila naas anoo dadka fifiiriayo ziinatun iyo ziinadoodi wakaraton badnaashadoodi nadaftu waa arkiyaas dhahay fatan cunug shaabe xasan wisi wisi qorhoon fooka hiyaabii oo dharkiisa korkooda isku wato foob foob suuf foob oo suuf eh mushtamilan bishamla oo go-na wato wafi rijley laclaalahi oo lama lugna haw uu jiraa wakad jalas oo fadhiisi munfaridan dooni asu fadhiis keli asoo keli ah faqultu fi nafsi an aan ka dhahay hada alfataa min asuufiya cunugan waxaa kamid yahay sufiyada yuriidu wuxuu doonaa an yakuna inuu ahaado kallan cala annaasi fi ariiqihim dadka culees inaasku ahaado dariiqadooda macnaha iyaga mugtaha suufiyada waxaa logyahay cibaadada aada ugu heldheerahayan aada waxyaalaha xaaraamka ay ugu doorsahayaan waxyaalaha oo mubaax hataa waa ka fogaahayaan waxyaalahaasa lagu aqoonsan yahay si markaa dadka inaas usleeyo ya aas u cabsaday wallahi aas dhahay waxaan aayaas dhahay wallahi nafs hadis laska dhaha laamdiyana ilayhi wa utagaa wabikana wacnaana cunugis cunugii waay oo suufiyada isku tumaay inaas kamid yahay fadanawtu bin waa u dhawaaday falamaa markii la asi arkay muqbilan ano soo socdo qaala waxaas dhahay qaala kashfi yaa shaqiik istanibu ka dheeraada kasiira min adani in badan oo malaha maxaa yeele ina bacda adani ismun daniga qaarkiisi dambi waayo saasaa loo aayad aayadan qur'aana loo loo soo akriy watarakanii waa iga tagay wamadaa waa iska socday faqultu fi nafsi nafsi dayra waan ka dhahayaa sida ina hada laamrun cadiim arrintaan arrin aad uweyn waayo kad takalama waxaas ka waramay calaa ma fi nafsi wahay nafsa day aan aan ula koodaay wanataqa biismi magaciin waa ku dhawaaq wax laweyn waxyaab le waaasna ma hada aslan kan nama fakaro ilaa cabdun saalixun adoon suuban maayne ela alxaqanahu waa haleela wala as'alanahu waa su-aala an yuxalilani inaas iga wixiin dambi ka gali inaas iga halaal halaaliyo as iqawanin os os cafiyo faasra'tu fi athari raadkiisaan ku degdegay falam alxaqo mahaleelin waqaaba can cayni indhaheyna waa ka cilay markiina zanaa waa qisata meeliraa markiin degnay id bihi yusali waaka ninkiiba cuninkii oo shaabka ahay aan la kulmi oo yusali dukaa waabauna haal tadaribu a isdhawaan dhaweyso ajireyso ximnihiis wadumuucuna tajri ay shubmayso ilintiis aan la kulmi waa dukooya ximnihiis dhan waa jireyhayan waa isdhawaan dhawaayan wa wa marka ilinta waa shuban faqultu waaan dhahayaas dhahay hada kan saaxibii waaye jiraay waa amri daga waa waa istahil xalaal weydis ahaa waxiina oon on on qalbigii hanti aan isdhahay oon usiganay oo bari aska ahaay aan ka xalaal weydis ahaa astaay inascafiya an ka dalbaa fasabartu waasa waa sugay waa sabray hataa jalas ilaaska fadhiisto waakbartu naxw usaastukaa mugtahay naxwi jihadiisaan usocday falamaa ra muqbilan markiis arkin un soo socdo qaabilkiis qaabilkiis qaal waxaa silaha ya shakiik ikra akri wainii lagafaaru liman taaba waamana wacamila saalixan tuma htadaa qur-aanka waayo wainii aniga ilaha warama lagafaarunaan ahay alihi dambi dees w dees badan liman taaba ninki utooba keeno waamana rumeeya wacamila saalixan suuban tuma htadaa danaanuuni uma tarakani waa iga tagi umadaa waa iska socday mana hadii od fiirisad yani afi camal tilmaamman o ilahay e nas istigfaarsad faqultu ina hada alfata la min alabdaal nugaan asdhahay asdhahay nafsatiisla isdhahay ah abdadka abdaalkaas kamid yahay ulid o abdaal adhahay oo xuskooda waa nisoo hormari faqad takalama calaa siri maratain sirtey lama mar aska warami marka markalamaad cafiswersasusaad marta aayadaana e loolahadla falama manazalnaa ilaa mina markin oon degnay idan bilfataa qaaimun cala lbiri waxaan arkay cuninkii shaabka ahay oo ceelka joogo biyadii rakwatun weynas wataa yuriidu an yastaqi nas waraabsadaas rawaa fasakatat rakwatu miyadii waa ka dhacdi fi lbiri ceelkiia uu dhacdi weelkiis wati ah ceelka ku dhacdi ana andur ilaan firi ahay fara-eytu waxaa arkay asiri nkaanasku maqaya nkaan meejana madayo siraaska arkay matahay ina sal gaaraas ah rabaa faraytu waa arkayasda kad ramaa samaa asday samad kor asuday wasamaytu aan maqli yaqul waxaan maqli yaqul as dhaaya anta rabbi idaa damitu min alma waquti idaa radtu طacama rijaal rijaal dadkaan aldhaa rag dadkaan waaye anta rabbi adiga rabigey ataa ilaa sulakitaawa idaa damitu min alma hadin biyo waidis ala oomo adiga kas anta rabbi idaa damitu min alma min almay hadin oomo adaa rabigeyga tahay wuquutii a tahay idaa aradtu tacaama mana ada iwaraawihay camalaaska wadaa macnaa hore ilaahi iwaraawihay biyaha oo adinka oomo a tahay rabbigay aad tahay huquutiina waa tahay quudkay idaa aradtu tacaam hadin guri aan waayo on doono adaa ikuudihey adaan iwaraabiyey macnaha saas markaas dhahay allahuma lahayo anta taclamu ya ilaahay wasayidi adig waa ogtahay ilaahiygiyo sayidkeygiyo maalii siwaaha maalii siwaaha waxaan iidahen rakwadaasimawati siwaaha rakwada waa weelka no falaa tacdimni ya weelka aywaysn wax lawaayo ayuu dihin qaala shakiik radia allahu tacaala canhu waxaas dhahay wallahi yaan ku dhaartiye laqad ra'aytu lbi'ra ceelkii aan arkay waqad irtafaa maahu biis kor usoo kaceen famada yadahu gacantiisii astaagay waakada rakwata waakada rakwata weelkiyaa soo qaaday biya lasoo biya ceelkaasoo buusami weel kor usoo kacaye waakada gacantas tahay gaca wamalahaa maan biyas buusami watawada wasalaa arbaca rakacaatin as afar rakacaas dugtay uma maala ilaa kahiibin min ramlin meel oo bur oo bacaad ahaas uu iishay fajacala yaqbidu biyadihi waxaas gudagalay isku qabloohayo gacantiis ويطرح askushuwaayo fi rakwat rakwadi askushuwa bacadii soo qaada weelkii iskushuwa yuxariku waana dhaaqsha wayashrab waacawa faaqbaltu ilayhi bihi oo uu jiray ascarada soqaa oo kushuwaano faaqbaltu ilayhi waawaqa wa u imid wasalamtu calayhi wasalaami faradda calaya asalaam salaamtii waa isoo naqay faqultu waxaan dhahay adcamani allah adcimnii min fadlika iquudi bifadli bifadli illaahi ilaahay fadligiis ma ancama allahu tacaala bi caleyk wixii ilaahay ku nacmeeyey faqaala wacasnaa ya shaqiiq lam tazal nicmat ullahi tacaala calayna daahira ila shaqiiqo asla ilaahay nicmadiis toona u daahirtum ay tahay maka zuulin baatin daahir o baatin ba to daahir ito baatin nicmada ilaahay korkahay maka zuulin faaxsin danaka birabbika rabbigaadi malaha wanaaji tumanaa walani ragbata weelaan wiilkiyas idiiway fasharibtu minhaa waacawi fa idan sawiiqun wasukarun waxaan ka arkaya sidahay sawiiq geley oo la duwaayo camal wayno iyo sukar iyo iyo wasakor aan ka aan ka arkaya sidahay fa wallahi ma sharibtu sawiiq wax waayo adiga shay oo sharaabka kamid e waay calaa kuli xaal marka iyo sokor oo meel ku jiraan arkayaas dhahay geleyda iyo sokorta isku kasantiyaa dhaci karaan oo watiyaasi ugaarka ahaayo waaye fawalahi ma sharibtu kaf alada minhu weligi walahi ilahan ku dhaartay maca wax ka macaan badan wala adyaba min waya caraf badan fashafetu waa dargay warawitu waa okonaadi waakamtu ayaaman aan joogi laa ashtahi anoo ishtahehenin dacaama walaa sharaaban ankunkurin aan ishtahehenin aan jecleysaheynin oo qalbig iisoo geleyn iyo caabitaan uma wax la cabo uma lama arahu ma arkin hataa ma arkin hataa dakalnaa maka maka ilaa aan kasoo galno uma lam arahuma arkin xataa dakalnaa maka maka ilaan kasoo galno fara-aytu waxaa arki laylata cawado fi janbi sharaab kubat sharaab halaas hadda ma jiro meel yaraa oo maka ka xaramka ku yaal dhinaceedi soo joogaan arkayaas dhaalcawo fi nisfi leil la joogo isali oo dukahaayo khushuuci amiin haar iyo bukaa ku dukahaayo arkayaas dhahay falam yazal kadalika maka as khushuucaayo as haaraayo as oohaayo xataa dahaba leil ilaa cawado dhan saas uu tago as as u baxo falama ra'a alfajra markiis arki jalasa fi musalaahu mi isku tukaaya fadhiis yusabixu astasbixsahaayo uma qaam hadan waa joosin fasalla waa dugtay falama markii salama asdugtay min salaati subxi daafa bilbeyti saman tadaw jeeraska dhawaafi kacbada wakaraja waababaxay fatabitu waa raacay faidan lahu xaashiyatu wamawaalin dad oo adeegtayaalaas leeyahay ba iskaligiis musocda iyo dad oo hawashtiis ee la socdayn wa calaa khilaafi ma ra fi dariiq sidii jidka usoo arki khilaafkiisaan ku arki aska wadaara bihi naasu min hawli dadka dhan waa usoo wareegsanaayen e yusalimuna ale salaamaye faqultu libacdi man ra'aytuhu bilqurbi minhu dadka usi u dhawaay bacdigoodi aan waxa udhahaya sda man hada lfataa ninkaan shaabka e ayaa waay e faqaala hada musa bin jacfar alimaam musa bin imam jacfar bin imam mohamed bin imam cali bin imam husein bin amir muminiin sayidna cali bin abi talib waay aas dhahay radiyallahu taala anhum ajmaciin damaantooda ilaahay aka raadi ahaadaaye eh? qultu waxaan dhahay as dhahay kad cajibtu waa yaabi as dhahay an takuna hadihi lcajaa'ib waxaa cajaa'ibtaan inay ahaato aan la yaabi as dhahay iwa shawaahid waxyaalahan oo shaahidada ah oo markaati caayo ninkaan weynaantiis ilaa limithli hada sayid sayidkan oo kale mooyaane af kale ina eh, waa kayaagaasa inaad dhacdo kalaamhaansan waaweyn afka kale eh, ninkaan sayidka oo soo jeeda dadki hadda aan soo sheegni maayna nin kale ma heli kara waaye karaamad oo noocaas eh. eh hadda waxaan meya u faa'ideysaa inti imaamka imaam musa jacfar sadiq intaan tarjumadiisi wax anigu sheegin munaasaba oo heesaa ku jiraa qisadii hadda oo eerka usoo kaaysa alxamdulilah abkay baabisuuki waxaa la sheegay isagoo fijil intii la gaali masaaidka jacmada soo galaya dhahay weydaantiina nuquulo dadkii inkii oo ceeb soo jeedi lahay imaan muadinkaas ah lahaa waxa isku soo biyihii isku baahooday khabees isku baahooday bees isku baahooday marka ilaahay kalaam waxaas ilaahay usii ala dhahay Eh, biyihiya kor usoo kacay waxaaba arki al dhahay khadiibka oo kan masa ay ka afkooyo eh, khadiib ab khadiibkaasaa arki khadiib abubakar ilaa ladhihi jiriya cumra anagii duqa oo hadda adoobad waa soo aragna khadiib abdiraxmaanasa cumraa eh, usoo waayeel dushiha waa soo aragna kusoo xerani adoogiisa waay duqaasi adoogiisa aksho todobaatan baac waay al dhahay aada isu dheeriya maaragtay ninka ceelka oo jacmal aad sufog yahay oo baab suuqi marka waa soo qaati biyi waa kakaweska alahi waa kaweska qaati alahi ninkaana waa arkaaya alahi xadiid asaa ka xikaayasho hataa shacad sheekh hal oo qasiid oo qasaaid oo baab suuq isku amaani a jira alahi ani waa arka oo uu xikaayo haayo xadiidkaa noo sheegay saas isleehay nafacana allahu bihi baab siq soo koryida a saas mucjizaat oo alxamdulilah dad oo karaamadan oo gaareen ilahay naga subiya mahadleh unkana jidkooda ilaa o gaareen ilahana waafajiyo marka muusa bin jacfar bin maxamed bin cali bin husein bin cali bin afiiqadalib ridwan ullahi taala ajmaciin waxa waaye dinka warano umuhu waxay aheedaa dhahay isaga taas ma umari karno ninkaan nin weyn waayo ayaal waaweyn alahay sheeg marka inaa sisis ahaaye tarjumadiisii isashiinaan xoogaa waxaan ka faa'idaysano munaasabadaan waa loo baahayahay inas meel kala ku imaan doona ma ogi hadda isaga munaasabad waay ninka sheekada ku socota kusas ahay ninkaan waa xikaayo hayl maogtahay horta um umu walad waa dhahay habartiisa nimaa loo dhali waxaa la dhihi jiray xamidat albarbariya waxaa lou dhali me alabwa la yiraha sanata thamaan وعishriin wa mia laba boqol iyo labaatan iyo sideed sanada markii ahayd oo hijriyada kunyadiis abulxasan waaye alqaabtiis waa badneeda dhahay imaam muuse tan u caanka e alkadim muuse alkadim ay lahaa kasti haddana waxaa ku xigtaa asaabir aلصaalح alamin alaana laqabyaalkiisa ahayd lakin muuse alkadim aad ugu caam yahay sifadiisi waxay ahayd nin marin ah eh, oo gaduud kulaba shaacirkiis sayd lxamawi as ahaaye ninka ilidiis joogay muhamed bin lfadl as ahaaye khaatamkiisii naqshadiisi waxay ahayd almulku lilahi waxdahu faraatigiis kaasas ku naqshasanaay ninka u asla wakti ahaaye waxaas ahay musa alhaadi iyo harun arashiid asla wakti ahaaye qala bacdu ahlilcilmi ahlulcilmiga qaar kamid waxay dhaheen alkadim alimaam musa alkadim huwa alimaam alkabir imaam weyn waaye oo awood lahay oo ki uu keliya ahay waktigiis oo xujaha ahaay oo caalimka ahay waaye oo cawadiisi dhan joog oo salaad bes ku dhafraayey maalintii dhana soon hoos uu dhamaahay maalintiisii waxaa dulqaad dhalashada oo dulqaadashadiis xadgudb xadgudubkeedi ay xadgudbeysi dulqaadashadiis oo aad xadgudubka u ahaay darteedi iyo dadka usii gardareysa aad cafihaay darteedi waxaa lagu magacaabay kaadim kaadim macnaha loo dhahay saas waaye ahl lciraaq waxaa lagu yaqaanaa baabulxawaaij lxawaaij loo yaqaanaa ilallah xaajada oo ilaahay laga doonayo aa loo yaqaanaa baab lxawaaij ila allah iraasaasa loo yaqaanaa kasi maxaa yeelay taas waxaa loo dhahayaa dhahay dadka kutawasulaya xaajaadkooda dhan waa gaareen waa gaareen manaaqibkiisii way badan tahay waana caam waxaa la xikaayoodi harrashiida maalin weediy waxaas dhahay kayfa qultum naxnu duriyatu rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam see udhehaysin cunugka cilmihii rasuulkaa nahay see udhehaysin idinka saydna cali awlaadiisay tihiin hadda oo sulbiga say udhahdeen taas udhahaya nin kana waxaa le loo loo nis loo abtiriya aas udhahay abkiis oo ado adoogiis dhinaca adooga abkiis oo dhinaca adooga abka oo dhinaca hawarka ma loo abtiriyo se idinka saas isku dhehaysiin anaga duriyada nabigaa nahay maxaa u dhehaysiin faqaala alkalim waxaas dhahay so qur'aanka aayada qur'aan u akriyaay acuudu billahi min ashayطan الrajim bismi illahi الرaحman الرaحim وmin duriyatihi ibrahim nashiwmna daawuda a kamide وsulayman وayuba qur'aanka waaya وayusuf a kamide musa horin wani ufisiro وharuna wakadalika sidaasa najzi lmunsukinin وzakariya a kamide وayaحya وعisa walaysa lcisa abun naw ciisana oday malaheen وinama ulxika bi bduriyat اlambiya alو dari mujadin min qibali umi ina awadkiisa aloo dari asda hadalka waxaa wataa imaam musa alkadim wakadalika anugana asdhaye ulxikna waxaa nooladeeshi bduriyati nabiyi sala allahu alay wasalam min qabali umina fatima ay wa ziyadatn ukra ziyaada kalena waa jira ya amiir almu'miniin qaala caza wajala asdaye faman xaajaka fihi min bacdi ma jaaka min alcilm wixii ku yimid oo cilmia ninkii kul kula xujeytamo faqulu dheh oo kula doodo tacaalo imaada dheh nadcu abna'ana wa abna'aku ilmihiyan wayna ilmaha ilmahaya ilmihiya wanisaana wanisaakum naagahaya naagihiyan wayna wa anfusana wa anfusakum unug idinka nafsadayn aan iswaceyna uma naftayd waa waasibina aan aan aan tuugeyna uma naftayd falanajcal alatalahi cala alaalimiin marka dadka aalimiinta aan ilaahay lacnadihiis kortiisa aan yeedeyna mikila jiiwaaya arkeyna waay mano macnaha usiga hadalka kisada dhan ninkaa muudan laha hadal me oo uu dan leeyahay hal kelima ku jiraan meha waxa waaye suubanaa asdhaaye sala allahu alayhi wasalama makis nasaaradaa seeti asla hawaarka maaye ma wacin cali fatima xasan iyo xusein hasuucayaa la dhahay radia allahu tacaala canhum wahum labnaa abnaadiis waa abnaa'anaa an wacinaa aslehoy kuwa kuwaaya abnaas ilaahay saas asad abnaana asliahay nabiga oo qur'aankana loo xikaayisheego ilah aggiis abnaada yaa waaya asnaa ika waaya asnaa haddii ika abnaa alusheeg oo un xasan husein fatima cali unukana duriyadoodi anahay unukana duriyadi nabi manihiyo abnaa dhahaya nabiga kasi rawa musa alkadim an aabaahi waxaas kaweyi marfuucan qaala waxaas iri qaala rasuul lahi sala ly salam aabadiis albeedka waaya askasoo wariyey adoogiis adoogiis ilaan habayna waxaa waaya xadiidka nadru lwaalidi ilaa waalidayhi cibaadatun waalidka waladka nadru lwaladi ilaa waalidihi cibaada waalid waalideyhi lamidii dhaleen asdadayaayo noolyihin si nafsiisalahla cibaada waaya xadiidkan bishaara oweyna isku qaadsan yahay hadda imaam jacfar sadiq waa nin weyn sida arkoosin xikaayadaha eh, laga sheegoy xikaayo aad ubalaaran oo yaab leh waaye hadda waxaa eh, aan gadayna xikaayada oo kuxigto alxikaayat alkhamisatu wasabcuun an sheikh abi sacid alkharaz a laga wariyay waaweyn asku jiraa isaga horta radi allahu tacaala canhu hadii tarjumadiisa waxooga yar waxaan ka taawan waxawaaye nin imaamaas ahaayo oo luuday ahaayo weli oo weynaas ahaayo abu saciid axmed waayo magaciisi bin ciisa albagdadi alkharaas dadka oo fiinta waxaas ka taxayaan waayo no kharaaj harza kharza saas waayo no waxaa la oobsaday sanada markay aheyd lama boqol iyo todobaati iyo todoba hijriya wuxuu kamid ahaay caarifiinta waaweyn nin kamid ahoo ahaa saas wa wa awalu man takalama ninkii uu horeeyay oo ka kawaramo fanaa iyo bakaa dhamaash iyo bakaa baaqi ahaash oo ilaahay maxabadiis lagu dhamaado lagu baaqi ahaado waa so waxyaala dhan waa soo marnay istilaaxaad suufiyada ay qabaan waxaasna la saahiwi ninkan alkharaas laleeyahayo ilaahay kheyrkiisi ilaana siiye nafaxaadkiisi ilaana siiye barakaadkiisi waxaas la siri sakadi waa soo marteen wathanun lmasri isna waa soo marteen walxaafi bisr lxaafi bisr lxaafi makusaadino anaga as la iyo keyrkoodi waxaasna kasoo wariye a dhahay junayd imaam junayd xaggiisa waxaas kasoo wariye anahu qaala waxaas dhahay Ah, waxaa laga wariyay imaam junayd waaye ah, wax laga wariyay hadal weyn oo ninkaan kusaabsan alkhafaad waxaas ahaa imaam si fiican hadalka saameeya lol alabna allaha hadii ilaahay an ku jiririhin bixaqiiqati ma caleyh wais kusugan yaha xaqiiqadiis hadii ilahay aan ku dalbi laheen macaha low daalabna allaha ilahay hadii ka dalbi laheen bixaqiiqati ma caleyhi abu saciid abu saciid waxii isku sugan yahay oo karaama iyo xaal iyo qof udhawaasho fadli ya hakii hadaadi hadii ilaahay aan ka dalbi lahayn as dhahay ma kaana lahalakna waa haligsami lahayn as dhahay ah, waa haligsami lahayn ba xaaladiis anooga sheego anooga tus aan dhahi lahayn mala celi kari lahayn waayo xaaladi xaal aad weyn duneyd aasas oo maqaamkaas lahay وحل faqiila لابراهيم بن waxaa وaaa dhahay ma kana xaaluhu xaalkaan oo xaقيiqadiis di ilahay lawedis lahay sami lahay maxaa ahayd waxaa laweydiya ibrahim بn sheiban oo junayd hoysaan maxaa waaya xaalkaan oo samaayo haligsamayo adida ogaada xaقيiqadeeda ilahay oo laga doonto waxaas dhahay aqama siniina sanayaal badan aso nagaadi alahay ma faatahu lxaq bayna alkarzatayn ilaahay xaqa ahay maka tegin alahay lamada karza oo lamada fiin asxaay dhexdooda maxaa u yar min dhexdooda oo ilaahay manaa tegi xasuuskiis maka tegi qalbigas ilaahay kuhaay laxda ilahay ilaahay qalbigi kuhaay arin oo culus waayo wax oo yaab inti ilaahay ufuday oo gaarsiya gaari karaa ilahay barakadiisa baa nasiiyo qaala waxaad tahay sheekh abi sacid alkharaaz dakaltu lmasjid alxaraaman galay fara-aytu fakiiranaan arkay caleyhi karkataane olama good kortiisa saaran yasalu shayan shay weydihaayo faqultu waxaanu dhahay fi nafsi mila hada yakunu kalan cala annaas kanay camal dadkas usleehaa dad dad oo nin fakiir oo dadka wax weydiyahayo ka amalaas qalbigiis le waaye dadkaas usleehaa fanadara ilaya waa isoo dayasta وqal asla واclamuu an allaha yaclam ma fi anfusikum fahadaruuhu aad qur'aan akri <laughs> واclamuu ogaada an allaha yaclam inasfaka ma fi anfusikum inafsadiin sariyeysin faxdaruu kadigtoonaan faاstakfartu fi siri sirtayan ku istigfaarsadi asla ilah an dambi des wed waxaana iga dhacay oo khaladka oo ninkaan qalbiga nukumey fanaadani waa isoo naadiye waqaala dan waa isoo dhahay wahuwa ladi waa istigfaar dadmatan wahuwa aladi yaqbal taobata an cibaadihi ilaahay taobada adoomikiis waa ka aqbalaa wayacfu can isayiaat xumaantana ilahay waa cafihaa dembiyaal waqaala bacduhum waxay dhaheen inkaan sheekadiis meelaas ku bahaya ah, haddana bacdigeedii dadka culumada waaweyn qaarkood waxay dhaheen kuntu asiru fi lbaadiya xikaayadan xikaayadan lay hoos imaayaya ah, laakin waa ka gooni tahay kuntu asiru fi lbaadiyan so ahaay maca alkaafila dadka oortii socotii macigoodii dadkii safarleyda ahaay oort mashquulay oo yan oratii wateen aan ula socday fara-aytu imraatan tamshi bayna yaday alkaafila dadka oorta horteedi waxaan ku arkaas dhahay naag socoshiis faqultu hadihi daciifa tan daciif waaye sabaqat ilkaafila waxay uhormartay kaafilada ay u hormartay lianlaa tanqadica inay kago-dan ahaan dad oo oo liita waayo maana wax haysanin hadii wax ka ka go-aaynan dadka kahormar oo ku arkaan manaa ha akusiyaan ama wakana maci durayhimaat istoo dirahimyaal aan wati xoogaa faakhrajtuhumaa faarajtu fakrajtuhaa waa soo bixi min jebiyan kasoo bixi waqultu laha waxaan dhaayaas dhahay kudiiha haado faidaa nazalat ilkaafilatu hadii meel ay degtana oorta oo safarka israacoono fadbini soo doono liajmaca laka shay an waxaan ku aruuraya shay taktariina bi oo ku ijaaratid markuban yaxmiluka rati oo oo oo fuleysid oo kuhumbaarayo had u ijaaratid ahaan asdain le oroonayo waxyaab laala tusamistagi famadad yadahaa gacantay taagti wakabada shaya min alhawaa shay a hawada isku qabat faidan fi yadiha darahim beesa buhaaybe fanaawaladni yaa oo qaada وqاalat waxay tiri anta akadtaha min aljeed adig jeedkale kasoo bixisi ad ahay daraahimta wanaxnu akadnaha min algayb geybka xaggeedi batin xaggiis wax iloon xaggiisaan aan ka keenay radia allahu tacaala canha awliyada qaarkoodi ilahay waxaan waa ku waa ku manaysahaa baabu sufi si mashhuur e arbaca kasta oo shaaruk shamiya loo keeni jiray waa maqasheena mada kabshani min rabihi manani mana ninki ilahay mana adduun oo ilahay adeego daac taqwa adduun ala loo adeegayano saasay waa yatihi fi kuli arbicaa shakaasin kabshani min rabihi manani lama kabsho ilahay hagiis aau imahaye lama shaaro shami asu imahaye aba aba hataa waxaas ishaahid idinkana waa makaseena mudaa kuaal waaa waay wa isku asturaay waaye yani waaa anaga socdi le sidii socda saas le waay manaa karaamada marki iyaga meel ay kaheshaa meelna marka qariyaayan saas waay ani si wijigiis waa ka dhahay baab markaa go-inaan dhahay waa ku socdaa kheyrkaan dhan wadankiibaan dhahay kaas ka socdaa aan dhahay ilah ku ziyaadi saasaan u dhahay waskiisaan waa qosli markaas فإذا في يدها فناولتني نفعنا الله بهم إن شاء الله ونحن أخذناها من الغيب رضي الله تعالى وسمعت دن وها مقلي أستاي من كيلا نغور مويا امرأة متعلقة هاتته بأستار الكعبة كعبة الستريال كهذه تنشد هذه الأبيات أبيات أنا إنشادوسا وعيدوسا يا رابعة العدوية إنay tahay waa maqlay inta naagta sheeg allah allahu aclam makudegdegeyno ya xabib alqulubi ma li siwaka goodka waxaa kacabday haasataa farxam ilyawma zaa'iran qad ataaka qila sabri wazada fika ishtiyaaqi waaba alqalbu an yuxiba siwaka أنت سؤلي وبغيتي ومرادي ليت شعري متى يكون لغاك laysa qasdii min aljinaani naciman ayra ani uriiduha liarak hada aad waxay dheeroyaable waaye maxaba yoolkeeda waaye ilaahay naagtaan oo saan halaan aadi oo ilaahay u kooti oo astaarulkacba qabati oo yani ilaahay fadligeen muraadkan ala kusaano insha allah qurbiga ay heleen oo kale alansiyo ya xabiib macbudkii oo quluubtan an jeclaayan o mali siwaaka waxaan adiga ahayn mahaas malehi ay tiri waxaan adiga ahayn malehi farxam ilyawma unaxriiso zaa'iran koo kusoo siyaarta oo qad ataaka kuu yimid yah oo yani unaxriiso ciila sabri sabarkeeda ay tiri waa yaraadi wazaada fi ishtiyaaqi in isceli kari ay tiri ana wazada fi kashtiyaaqi hilowgi ihaayana asaad figaada wa kuzaaihi waaba lqalbu qalbiga waa diida an yuxiba siwaaka macbud adig ahayn inaas jeclaado anta sudhi yaa tahay kiin su-aalahayaa macbudkii su-aalahayaa tahay wabuqyatii macbud wahinjirihayaa tahay wamuraadii muraadkeyga adig le waaye layta shari ogaadeynaa mataa yakunu liqaaka kulankaadi shamis doonaa an yaar shami ogaadaynaa laysa kasdi ay tiradan kasdigeyga ma aha min aljinaani janada xaggeeda naciima nicmo raaxa oo janada oon ku helaayo ahaan kasdigey ma aha caabidid aan ku caawidaayo gayra ani janada uriiduha waalen duna liaraa adi ru'yadaada lena waay nicmada oo dhaxdigta oo liib balanqaati yani ma aha kasdigeyga haddana alxikaayat asaabicatu wasabcuun can الsheekh abi cabdالرaحman bin kafif xagiis waala weli kan tarjum mu helin qaala waxaas dhahay dakaltu bagdad bagdaadaan galay bashr lxaafi mahamed waa noo soo hormaray waa adig halmaanta bashr lxaafi qaala waxaas dhahay dakaltu bagdad waas ninki maasa sheekh cabdiraحman bin kafif radi allahu taala anhu nafcana bi dakaltu bagdaadaan gali qasida alxaja xaj anagoo rabo fi ra'si anaqwat sufiya madaxeena ku jiro naqwat sufiya wax layihaha yani waa xidat iraada iraado oo aad u daran iyo shidat mujaahada mujaahada oo aad u daran wa itraaxu ma siwa oo wixii ilaahay kasoo la xooro laga tago naqwat sufiya o arrimahaas kasi madaxii ku jiro aan mukaziyaas ahay xijka dakwat suufiya al dhahaano saasayte xid ay iraada oo aad oo waxay doonaan inay suubiyaan le waayo mugtahay saasayte waa iyo mujaahadadoodi oo daran cibaadada xaggee u dadaalayaan nafsada yani waa waa ka waa zajrihayaan waa ka adkaayaan itiraafmaas waa wixii ilaahay dhan waa ka tegaayaan qalbiga ilaahay mayna wax kale qalbigooda inay gelin ay ku dadaalayaan qaala waxaas dhahay sheekh cabdiraحman walam akul arbaciina yawma uh, dadaalkii waa nakut sufiyibi waay mido afartan yawm asla wax muxune walam adkul cala junayd mu gelin wakarajtu waa soo baxay walam ashrab ano dhaabin wakuntu calaa dahaarati afar bel wax malcunine waa soo baxay walam ashrab ano wax cabin wakuntu calaa dahaarati dahaaradeydan ahaay fara-aytu dabyana adkaas fi bariyati duurka joogto calaa rasi birin ceel oo kor oo kor joogto ceelo ama sagaaro mano arkaas dhaay oo meel duur joogto oo calaa rasi birin meel ceele ay joogto ay kor joogto o yasab soo eli waxaas cabuya wakuntu cadshaaan waa oomana falama danaytu min albir usle wax latusugaya wala dabi waa makin usoo dhawaadi waa iska baxayaas dha eeladi waida almaau fi asfali lbiri biyihii cagagta hoostiisa isku jiraa famasheet waa socden waqultu waxaan dhaha ya saay ya saydi mali cindaka maxalo hada ilaas u dhahaa masheet waa so waqultu waxaan dhaha ya saay bisaana si wax weynaan wax mawato ya saydi sayidkeediyo mali cindaka maxalo hada rabi maqaamkeedi agtaadi maka joogiya asdhahay rabigaan agteedi fasamictu qaailan yaqulu min kalfi gadaashiya a laga sodaayasa o laga afdhahaya markasa jarabnaaka waa ku jaribni al dhahay falam tasbir min sabrin irjic sabr irjic naqo fakul ilma biya qaado in rabya jaa bilaa rakwatin adal jari waayo al dhahay kani rabyada al dhahay mawati dhahay magaciisi weedaan iyo weel walaa habni xerig mawadanin al dhahay waxaa simidaas dhahay waanta ji'ta birawat a wadataa walxabli xeragiin waa wadataa farajactu waa soo naqday faidan albiru malan bi waa la buuxiy usiina malan oo buuxa famala turak watiyaan wakunta ashrabu minha waa kacwaay waa tadaharu ila lmadina ilaa madina kitagan ka dahaaro qaadaya walam yanfadil maha waa bihi barakeysanasa karaama loo loo siiyey bihina maka dhawaanin falamaa markii oo rajactu min alxaji oon kasoo naqday dakaltu jaamican gali falamaa waqaca basar ljunayd calaya marki junayd indhihiis uu dhacday qaala waxaas dhahay law sabarta saacatan halkoo saa istoo qalbigiisa wasii mugtahay maxaa qalbigiisa wa gala waxaa xayawaankan os heli adii mahelin say ku dhaci kartaa aad galino hadda junayda baraarujulow asabri laheed halkoo saac la dhahay nabaca khadameyka la hoostooday kusoo burqoo lahayn la dhahay ah, kalaam oo cajiib oo aad uweyn waaye keyrkiis mm, ilaa nafiyo baabsuufi mar waxaa dhahay markaasjoogo kan baabsuufi ilaahay culuumtiisa alla ano anfacayo macaariftiisa karaamadiisa kor allah kala ziyaadiyo waxaa tibi ahaana sheekh awogis utagaya sheekh cabdiraxmaan bin sheekh maxamuud bin sheekh axmed ha sheekh awogiis wayn shabaab maxmuudwasaawogiis lamaanta waay sheekh abdiraxmaan in aad bu taqo badan karaamo badan ay arkeysahay karaamo badan marka baabasuuf waa dhahay siras austay bas basir waxaas waxaa laga daaweeyay waxyaala dusiin wax liraa lagilino dusiin ninka biyi mataawan waa laga celino ninkaan e, in oo badris socodkaro waayo salaadis dugtaro waayo biyina waa laga celi waxaa la arkay allahi eh, isagoo ceerka biyo u imaayaan waxale la arkaa allahi biyina malogidooy usoo biya soo shubmaayo injiraafka soo baxaayo meadka ways qaadahay meeaas isku tukaahay allah karaamadaasna waa laga sheeg baa masuufi eh, marka xakaayada measkay khatimina wallahu aclam subxaana allah walxamdu lilah wala ilaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila bilah caiim